alxamdu lilaah rab alcaalamiin sala allahu alaa muxamed wala ali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii rafcu lmalaam can ala'immati alaclaam lisheikh alislaam ibnu taymiya raximah allah wuxuu ka hadlayay sheikhu mawduucii ku saabsanaa axaadiista aaxaadka waynoo soo sheegay adiladu inay u qaybsamayso qaciya iyo danniya saynu sheeganayna qaciga iyo dannigu waa amru nisbiyun waa arrin nisbi ah oo dadka qaarkood shay qaci u ah baan qaar kale u ahayn qaci oo kuwo kale danni u noqonayo waa arrin nisbi bale waxaa dhici karta kuwa kale inayna danninaynba marka masaa'ishaasu ka hadlayay waayahay wuxuu sheikhu uhi raximahullah wa ama alqismu athaani qaybta labaad miya qaybtii hore wuxuu ka soo warramay qaciga ahayd ayuu ka soo hadlay qaybta labaad ee aan qaciga ahayn wa huwa adaahiru waa nooca daahirka la yidhaahdo daahir ha laga cabiro ama danni ha laga cabiro daahirkii wuxuu leeyahay shay marjuuxu leeyaho ixtimaal kalu leeyahy laakiin kanaa muqad badan oo raajixo miisaan leh xagga dalaalaadka marka laga hadlaayo waa ta loo qaybiyo nas iyo daahir iyo waxa weeye mujmal iyo mu'awal anwaacda waa ta jumhuurka u qaybiyaa marka nas waxaa la yidhahdaa waa nooca sariixu dalaala ah ee mas'alada ku cad aan si kale aqbalayn nooca waxaa la yidhaahdaa haddii daliilku mas'alada ku cad yahay macno labaadna aanu aqbali karin waxa la nas buu ku yahay bimacnaa sariix buu ku yaho waa ku cad yaho macno kale aqbali maayo noocna waxa la daahir macnaha in looga jeedaa miisaan badan ixtimaal leeyahay ixtimaal kale waa marjuux waa laga miisaan badanyay marka ixtimaalka raajixa ah ayaa noqonaya daahirkii noqonaya xaggan kale lafteeda daliilkii danniga ahayd daahir buu ka cabiraya fahada yajibu alcamalu bihi fi alaxkaami alsharciyati biitifaaqi alculamaai almuctabariin nooca ixtimaalka kale leh wejiga kale aqbali kara laakiin sidan ay tahay sida qawiga ah ama raajixa ah ama miisaanka badan waxaa waajiba in lagu camal falo axkaamtii sharciga ahayd in lagu camal falaa waajiba nooca daahirka ah waa nooca aan ku caddayn xagga dalaalada marka laga eegayo xagga kale marka laga eegaayo hubuudka laga tilmaamayana waa nooca ixtimaal daciifi geli karo inaanu sugnayn laakiin boqolkiiba sagaashan ama shan iyo sagaashan waxa weeye waa sugan yahay waa daliil sugan oo saxiixa waxaa la odhanayaa waa daahir marka axkaamtii waa loogu camal falaya hadduu yahay daniyu hubuut iyo hadduu yahay daniyu dalaala mid walba mar haddii waxa weeye sugnaanshihiisu raajix yahay macnaha inuu ku tusinayana raajix tahay waa loogu camal camalfalaya adiladii sharciga ahayd waa loogu camal camalfalaya waayahay biitifaaqi alculamaai almuctabariin in lagu camal camalfala waxay ku waajibaysaa culammada iswaafaqooda ay isku waafaqsan yihiin xaal itifaaqa culammada ku dheehan tahay oo culammado dhammi isla ogolyihiin culammadaasu almuctabariina kuwa la tixgelinaya la ictibaarinaya ah hadalkooda la tirsanayo fain kaana qad tadamana xukman cilmiyan misla alwaciidi wanaxwi hadduu markaa daliilkaasi yahay hadduu daliilkaasi yahay ama xadiiskaasi yahay mid koobsanaya xukum cilmi ah cilmiga waxaa loo jeedaa la aqoonsanayo axkaamtii baa waxna waxay yihiin wax lagu camal falayo oo jawaarixda laga samaynayo ya sida waxa weeye markaa in camal acmaasha ka mida lala yimaado sadaqad la bixiyo sida waxa weeye markaa in hadal la yidhaahdo yacni sida waxa weeye in camal la sameeyo sida in wax laga tago xukum camaliyu kaasi noqonaya waxna wuxuu yahay wax la caqiidaynayo la aqoonsanayo waa la rumaynayaa bes waa xukum cilmi ah masalan cadaabulqabrigu inuu jiro baa la ictiqaadinaya calaamaadka qiyaamada inuu ka mid yahay nuzuulu ciisa bni maryam ciisa bni maryam inuu soo dego ayaa calaamaadka qiyaamada ka mid a ah. hadda iyagu waa qaci oo sida saxiixa ah waxa weeye oo mutawaatire hadday axaad ahaan lahayd qaar baaba sheeganaya inay axaad tahaye waxay noqon lahayd waa arrin cilmi ah oo markaa daliil daahira ku sugnaaduu noqon lahaa laakiin hadda waxa weeye waa adiladu waa mutawaatira ku soo aroortay oo nooca qacigaa ah ayay gelayaan nooca qaciga bay gelayaan waayahay marka shay kasta oo laynoo sheegay oo wax la aqoonsanayo un ah oo la ictiqaadinayo laakiin camal xubnaha laga samaynayo aan ahayn wuxuu noqonayaa yacni waxa weeye xukmi cilmi ah oo daliil daahira ah ku sugnaaday bimacnaa daliil daliil danni ah ku sugnaaday saasuu markaa noqonaya qad tadamana wuxuu koobsaday xukman cilmiyan xukm cilmi ah bimacnaa arrin la aqoonsanayo la ictiqaadinayo waciidi waa sida goodigo kale cadaab in loogu goodiyey waa naxwihii iyo waxa la midka masalanoo kale camal camallada ka mid ah waxa la qofka sameeyaa ciqaabka noocayo noocaasuu la kulmaya waxa weeye ciqaabka inuu la kulmayaa waa arrin la ictiqaadinayo cilmi buu koobsaday qayb ka mida ah haba ahaato camali laakiin qayb ka mida ah waxay tahay cilmi arrin la ictiqaadinayo oo in ficilka ay ka imanayso ciqaabta noocaasi waa wax la aqoonsanayo o la rumaynayo faqad ikhtalafuu fiihi waa isku khilaafeen culammadu ma laga qaadanaya daliilka daahirka mise laga qaadan maayo fadahaba tawaa'ifu min alfuqahaa'i ilaa anna khabara alwaaxidi alcadli waxay ku tageen kooxo fuqahada ka midii ilaa anna khabara alwaaxidi alcadli shakhsiga keli ah ee lagu kalsoon yahay warkiisa iyo xadiiskiisuu sheegay idaa tadammana markuu koobsado waciidan goodi ciqaab loogu goodiyaayo naar iyo wax la mid a calaa ficilin ficil loogu goodiyaayo cidda caynkaa samaysa ciqaabta caynkaasay la kulmaysa yacni saasoo kale la yidhahdo ama cidda caynkaa samaysa ilaahay baa nacdalaya ama ilaahay wuxuu la kulmaya isagoo ilaahay u cadhaysan waa arrin waciidah waa arrin ciqaab loogu goodiyey fa innahu yajibu alcamalu bihi waxaa waajiba in lagu camal falaa waajiba daliilkaasi mutawaatir bayaanu ahaan in lagu camal falaa waajiba maxaa loogu camal falayaa fi taxriimi dalika alficli ficilkaasi inuu xaaraan yahay waa loogu camal camalfalayaa walaa yucmalu bihi fi lwaciidi loogumana camal falayo xagga goodiga iyo ciqaabka ilaa an yakuuna qaciyan inuu daliil qaciya yahay mooyaane daliilka qaciga waa daliilkii mutawaatirka ahaa weliba sariixu dalaalana ahaa intuu marka hore xagga sugnaanshaha mutawaatir yahay ayaa xagga dalaaladana uu ka yahay mid ku cad oo aan macno kale aqbalay markaasuu qaci ka noqonaya xagga sugnaanshaha uu nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam uu inaga soo gaadhay waa arrin la goynaayo boqol kiiba boqol nebiga waa ka sugantaa la odhanaya waa qaci ila marna waxaa la odhanayaa boqol kiiba sagaashan waa ka sugan tahay ixtimaal yar baa ku jira oo toban ah muqaabil ah marna waxaa leey maya boqol kiiba boqol bay ka sugan tahay mia filmia marka ka mia filmia ya aan xabadi u dhinnayn wuxuu noqonaya noocii qacigaa ah xaggii sugnaanshaha qadcu ka yahay xagga dalaaladana markuu sariix noqdo ku cadaado wuxuu noqonayaa qaciyu hubuut qaciyu dalaala laba jiho labadaba qaci ka yahay xagga sugnaanshaha uu nebiga ka sugan yahoo ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam oo inuu soo gaadhay xaggaa wuxuu yahay boqolkiiba boqol innaba lagama shakin karo waa qaciyu hubuut xagga tusinta mas'alada siduu kuu tusinayana waa qadciyu dalaala waa sariix fi lmas'ala waa ku cadiya waa nooca la yidhahdo kale nasun fi lmas'ala xadiiskaasi nas buu ku yahay masalada waa ku cad yahay laa yaxtamilu hayra macno kale ma aqbali karo marka labadaa jihe markuu labadaba qaci ka noqdo labada jih maxay kale yihiin xagga sugnaanshaha uu nabiga ka sugan yahay alayhi salaatu wasalaam iyo xagga tusinta mas'alada ku tusinayo min xayu thubuut wa min xayu dalaala labada jihaba markuu qaci ka noqdo markaasaa waciidkii loogu camal falayaa bay labadaba haddaanu qaci ka ahayn laakiin labadaba haddaanu qaci ka ahayn waxaa loogu camalfalayaa xagga ficilka loogu camalfalayaa inuu ficilkaasi xaaraan yahay waa loogu camalfalayaa laakiin in eh, waciidkaasi ka imanayo looguma camalfalaya yidhahdeen waayah dawaaiftaasaa saa odhanaysa sheekh waa soo naqlinayaa laakiin ra'yigan uu khilaafayaa waanu radin doonaa wuxuu yidhi kooxa fuqahada ka mid waxay ku tageen khabarka waaxidka yani shaksigaa keliyii soo wariyey waxaa loo jeedaa un khabar aaxaadaa loo jeedaa aan tawaaturin waaxid cadli khabarku soo wariyey hadduu koobsado waciid ficli loogu goodiyaayo cidda samaysay ciqaab loogu goodiyayo fa innahu yajibu alcamalu bihi waxaa waajiba in lagu camalfalo in loogu camalfalo ay waajibaysaa fii taxriimi dalika alficli ficilkaasi inuu xaaraan yahay qadarka xaaraannimada waa la qaadanaya walaa yucmalu bihi fi lwaciid looguma camal falayo xagga goodigii ciqaabka loogu goodiyaayo ila an yakuuna qaciya inuu qaci yahay mooyaane ya si kale looguma camalfalayo wa kadalika low kaana almatnu qaciyan lakina adalaalata daahira saasoo kale u ahaaday hadduu matnigu qaci yahay matnigaa qaciya waxaa loo jeedaa waa qaciyu hubuut matnigu siduu inagu soo gaadhaa qaciyo bitawaatur buu inagu soo gaadhay waa qaciyu hubuut laakina dalaalata daahira ha yeeshee dalaalada daahira duhuurkii muxuu gelayaa mar xagga subuutka iyo sugnaanshuhu gelayaa marna wuxuu gelayaa xagga tusinta iyo dalaalada ya marka labadiiba mar wuxuu ka noqonayaa qaci marna labadiiba wuxuu ka noqonayaa danni marna xagga sugnaanshaha ayuu qaci ka noqonaya xagga dalaaladu danni ka noqonaya marna xagga sugnaanshuhu danni ka noqonaya xagga dalaaladu qaci ka noqonaya arbacatu anwaac laakiin ka labada jihaba qatciga ka ah nooca keliya baa qatcinimadii labada jihaba wada qaatay mutawaatirna waa yahay waana sariixu dalaala kuwa kale nooc duhuura ku jira ama daahir labada geesoodba ha ka ahaado ama geesahaan ha ka ahaado wakadalika low kaana almatnu qaciyan saasoo kale u ahaaday hadduu matnigu qaci ahaado laakina dalaalata daahira matniga qaciga waxaa loo jeedaa waxa waa qaciyu hubuut dariiqu inagu soo gaadhay iyo sanadku inagu soo gaadhaa qaci ah oo mutawaatir ah laakina dalaalata daahira ha yeeshee dalaaladu ay tahay markaa mid raajixa macnaha way ku miisaan badanta lakin waxay leedahay muqaabil daciif ah ya daciifka la raaci maayo oo waa ixtimaala la yska qaadan maayo waayo dee waxa weeye marka macnaha ku raajixa baa in lagu fasiro lagu qaato macnaha raajixa ku ah ayaa in lagu fasiro oo loo qaato oo lagu macneeyo oo loogu camal falaa ay laazim noqonayso ya qaacidahaan culamadu waxay yidhahdaan alcamalu biraajixi waajibun laa raajixun waa qaacidu camalfalka raajixa lagu camal falaa waajibun laa raajixun waa waajib in markaa lagu camal falaa raajixa laakiin raajix ma aha raajix maaha maxaa loo jeedaa yacni sidan baa fiicnaansho badane sida kalena bannaan ma jirto oo marjuuxa laguma camal fali karo ya marjuux isagoo marjuux ah laguma camal fali karo haa haddii marjuuxnimada wax ka saaraan oo macnihii marjuuxa ahaabaa daliil kale ayiday daliilkaasaa markaa waxa weeye xoojiyey dee marjuuxi markaa marjuuxnimo waa ka baxo wuxuu noqday raajixun bikayrihi kayrkii buu raajix ku noqday ila raajix mar waxay noqdaan raajixun binafsihi raajixun bikhayrihi markuu halkan haddan laga hadlayo raajix binafsihi baa laga hadlaya marka marjuuxii marjuuxa ahaa ee aan marjuuxnimadii wax ka saare helin oo raajixun bikayrihi aan noqono daliil kale oo arjaxa aanu jirin laguma camal fali karo alcamalu biraajixi waajibun laa raajixun waa qaacida ahlucilmigu ay sheegaan waaya marka daahirkii dee waa raajixii daahirkaa in lagu camalfala laazima ha oo daliil kale oo daahirnimada ka leexinayo o u diidaya haddii la helo dee marka waxa weeye macnihii marjuux ahaabaa muxuu noqday say ka cabiraan culamada qaarkood daahirun bikayrihi oo duhuurkii waxay dhahen waa daahirun binafsihi iyo daahirun bikayrihi bacdu ahli cilmi waxay ka cabiraan daahirun bikayrihi abulmacaali juwayni daahirun bikayrihi buu ka cabiraan filan mu'awalka nooca la yidhahdo daahir marka la itlaaqo waxay ku dhacaysaa daahir binafsihi ya ka iskii daahir u ah daliilka markaad eegto ayuu daahir ku yahay mid kalena daliilkan markaad eegto marjuux buu ku yahay oo daahir kuma ahaa laakiin daliil kale inuu ka leexiyo macnihii raajixa buu ku noqon karaa mid aqwaa ka ah kii raajixaha ya wa rubamaa yacrudu lilmafuuqi maa yajcalhu musaawiyan aw qudima ya waa ka suyuudi baab kale isagoo ka hadlaya axaadiista sixaaxa sida loo kala fadilay markuu hadlaayo u leeyahy axaadiista waxaa ugu saxa badan matafaqa caleyhi sheekhaan dabeed bukhaari wuxuu la gaar noqday muslim wuxuu la gaar toddoba dabaqaad markuu tiriyo ayuu wuxu odhanaya yacridu lilmafuuqi maa yajcalhu musaawiyan aw qudima waxaa laga yaabaa inuu u soo dariyo kii laga sarreeyey wax ka yeelaayo musaawi mid ka sarreeyey mid la sinmaya aw qudima ama in laga hormariyo yani waxa weyaan inuu usoo dariyo wax keensanaya ayaa laga yaabaa xadiisaan bukhaari iyo muslimba ku sugnayn baa waxaa dhici karta inuu arjax ka noqdo ya min xaysu quwa ya xadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen waa noocaas uu leeyahay oo rubama yacrudu lilmafuuqi calaa kulli xaal marjuuxi daliil kale raajix waa ka yeeli karaa laakiin waxaa laga hadlayaa yani waxa weeye daliilkan raajixa ah in markaa lagu camalfala waa waajib raajixnimadaasaa loogu camalfalaya loo qaadanaya lagamana weecan karo haddabama waxaa loogu camal falayaa ficilka keli ah alaxkaamu alcamaliya faqad ee looguma camal falayo alaxkaamu alcilmiya yacni alictiqaadiya mise labadaba waa lagu camalfalaya mise labada midna looguma camal falayo horta qowlka ku saabsan labada midna loogu camal fali maayo iyada tuur ya qolyaha markaa waxaa lumay oo khawaariji iyo muctasile iyo ay ka mid yihiin iyagu waxay leeyihiin axaadiistii aaxaadka ahaa laa fi laxkaam baan loogu camalfalayn walaa fi caqaa'id baan loogu camalfalayn qowlkoodu baatil weeye horta tuur butlaankiisu waa iska cadyihin waxaa soo hadhay labada qowle kale qowl odhanaaya axkaamta camaligaa loogu camalfalayaa ee kuwa cilmigaa looguma camalfalaya hadda daliil keliya laga yaaba labada inuu kabsado ya tusaalayaal badan buu inoo keeni doonaa lacana rasul lahi sala allah alay slam aakila riba lacana rasul lah sala allah alay slam alraashiya walmurtashiya waxaa laga faa'iidaysanayaa ficilku kow inuu xaaraan yahay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa ruuxa markaa la yimaada ficilkaas inuu lacnadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu bandhigan yahay oo u marka inuu lacnadii rasuulka sala allahu alay slm mutaysanayaa ma arrin cilmiya mise waa arrin camaliya waa arrin cilmiya oo la aqoonsanay marka qaar baa labadii shadri kale reebayo leh war maye taxriimka waa ka qaadanaynaa inay xaaraan tahay oo camal ahaan waa ugu caamal falaynaa laakiin waciidka iyo goodiga maya arrin ictiqaadi iyo caqiidaduna waxay u baahan tahay qaci tawaatur bay u baahan tahay ya qowlkaasi baatil weeye sheikhuna waa radin doonaa sheikhu wuxuu yidhi wacalaa hada xamaluu qowla caaishata radia allahu canha ablighii zaydan annahu qad abtala jihaadahu maca rasuli lahi sala allahu alay wasalam ila an yatuub saasay ku xambaareen culammadu hadalka caaisha ay tidhi abliqii zaydan zayd gaadhsiiya annahu qad abtala inuu zayd buriyey jihaadahu jihaadkiisii inuu buriyey maca rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa uu la jihaaday inuu buriyey gaadhsiiya zayd ibnu arqam ilaa an yatuuba inuu toobad keeno mooyaane yacni mucaamalo uu ay caaisha waxay tilmaantay inay marka arrinkaasi tahay ribo tahay xadiis baana saa lagu soo wariyey waayahay marka mucaamaladii waxay u aragtay caaisha inay ribo tahay bay u aragtay sida laga soo wariyey haddii xadiisku asaxo culamada qaarkood baa sanadka ka hadlay bacdu ahlicilmi bacdi quweyeni waa jiraan marka culamada qaarkood sanadka waa ka hadleen waa daciifiyeen waa ibnu cabdilhaadi iyo albaani iyo waa daciifinayaan culamada qaarkoodna xoogaa waa quweeyeen marka haddii lagu socdo inuu markaa asarkani sugan yahi oo qawi yahay waxay noqonaysaa arrinkaa mucaamalada ah ee zayd ibnu arqam ka dhacay ee ribada ah caaisha ay u aragtay inay ribo tahay oo noocii marka waxaweye soo gelaya markaa noocii ribada soo gelaya ayaa marka waxa weeye ay ku tiri jihaadkiisu waa buray waciid bay markaa u soo aroorisay ya maadaama marka waxa ribada marka lacnad laynoo sheegay yani marka camalkii inuu buraayo bay la muuqato marka dabeedna waxa weeye waa inaad waxba ka qaadan nooc ribanna si ay soo gelaysay raasamaalkii inaad qaadato mooye wax kale kagama bannaanay ti dabeedna waxay akhriyay aayadda faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi fa intaha falahu maa salaf waaya qaaluu qoladii baa weli hadalka wadata waxay yidhahdeen qoladii kale farqinaysay weeyaani fa caaishatu radia allaahu canha caaisha ilahay a ka raalli noqdee dakarat ilwaciida waxay sheegtay goodiga ay sheegtay dakarat ilwaciida waxay sheegtay goodiga ciqaabka loogu goodiyaay liannahaa kaanat caalimatan bihi sababtuna waxay ahaatay mid garanaysay bay ahayd waciidka way garanaysay wa naxnu nacmalu bikhabariha fi taxriim annaguna waxaannu ku camalfalaynaa bikhabariha khabarka ay caaisha sheegtay waxaannu ku camalfalaynaa fi taxriimi xagga xaaraantinimayntaan ugu camalfalaynaa waxaan leenahay ficilkaasoo kale waa xaaraan wain kunna laa naquulu bihada alwaciid aan ahaannaba qaaraan markaa odhanaynin waciidkan oo marka waxa weeye waciid buu markaa mutaystay iyo wax la mida ma odhanayno ama waciidku soo gudagelaya ma odhanayno lianna alxadiisa inamaa sabata cindana bikhabari waaxidin waayo xadiisku agteeda wuxuu ku sugnaaday shakhsi keliya khabarkii buu ku sugnaaday marka waa khabar aaxaadah mar hadduu caynkaa yahayna arrinka cilmiga ah ee la ictiqaadinayo laguma sugaayo saasay u dhigeen waxujatu haaulaa kuwa xujadoodu iyo daliilkoodu hee ana alwaciida min alumuuri alcilmiya nusaka qaar waxay qorayaan nusaka qaarkooda la taabacay min alumuur alcamaliya laakiin saxdu waxay tahay min alumuur eh, alcilmiya waciidku wuxuu ka mid ahaaday umuurta cilmigae la aqoonsanayu ka mid ahaaday falaa yahbutu ila bima yufiidu alcilma kuma sugnaanayo mooyaane wax cilmi faa'iidaynayo wax cilmi faa'iidaynaya uun ayuu waciidku ku sugnaanaya wa aydan noqoshaynu ku noqonaye ay idna aydan fa ina alficla ficilku ida kaana mujtahadan fii xilli hadduu yahay mujtahadan mid laga ijtihaadayo ism mafcuul fii xillihi xalaalnimadiisa laga ijtihaadaayo hadduu yahay lam yalxaq faacilahu alwaciid ma haleelaayo ka sameeyey waciidku haleeli maayo ciqaabka loogu goodiyey ma haleelaayo fa calaa qawli haaulaa kuwa hadalkooda marka lagu socdo yuxtaju waa la xujaysanaya la deliishanayaa biaxaadiisi alwaciid iyo axaadiiska goodiga iyo waciidka sheegaysa waxaa loo xujaysanaya fi taxriimi alafcaal ficiladu inay xaaraan yihiin baa loo xujaysanaya mutlaqan xaal la itlaaqa oo ficillada aan la kala reebin allo wixii afcaala hadduu taxriim tilmaamaayo taxriimka waa laga qaadanaya walaa yuhbatu biha alwaciidu laguma sugaayo waciidka ila an takuuna adalaalatu qaciya dalaaladu inay qaci ahaato mooye si kale loogu sugnaayo wa miluhu noocaasoo kale waxaa ahaaday ixtijaaju aksar alculamaai bilqira'aati alatii saxat can bacdi asaxaabati maca kownaha leysat fii musxafi cuhmaana radia allaahu canh in badanoo culammada ka midii ah xujaysadkaay xujaysteen oo deliishadeen bilqiraa'aati qiraa'aadka ay deliishadeen allatii qiraa'aadkaasoo saxat can bacdi asaxaaba ka asaxday oo ka sugnaatay saxaabada qaarkood maca kownihaa iyadoo lala qabo ahaanshaheeday ahaatay qiraa'aadkaasi leysat fii musxafi cuhmaana radia allaahu canh musxafka cuhmaan midaan ku sugnayn ay ahaatay oo rasmigii musxafka ay khilaafsan tahay ama dheeraad ka tahay fa innaha tadamanat camalan wa cilman qiraa'adkaasi waxay koobsatay laba shay camal way koobsatay lagu camal falaayo cilmina way koobsatay oo arrin la ictiqaadinaya wa huwa khabaru waaxidin saxiixun shaksi keliya warkii weeye khabarkaasoo saxiix ah faxtajuu biha waxay culammada badankooda u xujaysteen qiraa'aadkaas shaadada ah ee saxaabada qaar ka asaxay rasmigii musxafka dheeraadka ka ah ama aan waafaqsanayn oo ixtimaali karin walow biixtimaal aan ku waafiqi karin waxay u xujaysteen fii isbaati alcamal sugista camalka la sugayo waa u deliishadeen shay camal ah sugista la sugaayo waa u deliishadeen waana ugu camal faleen walam yuhbituuha qur'aanan qur'aannimo markaa umay sugin liannaha min alumuuri alcilmiyati alatii laa tahbutu ila biyaqiin waayo qur'aannimadu waxay ka mid tahay umuuraha cilmiga ah ee la ictiqaadinayo la rumaynaayo oo aan ku sugnaanaynin yaqiin mooyaane si kale aan ku sugnaanayn yaqiin mooye aan si kale ku sugnaanayn waayahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa ahlucilmiga qaarkood inay kala saareen laba arrin haddii adiladu ay tahay adila daahira waa inay qaci ahayn qadciyu thubuut qadciyu dalaala haddaynay ahayn waxay culammadu ay ka qaateen bacdu ahlicilmi waxay ka qaateen in camalka loogu camalfalayo alumuur alcamaliya in laga qaadanayo sida axaadiista axaadko kale laga deliishanaayo ficil xaaraan yahay ama odhaahay ay xaaraan ama odhaahay ay xaaraan tahay ama ficil xaaraan yahay ama wax la mida ah. ama shay waajib yahay camalka waa laga qaadanaya laakiin arrinka waciidka ku saabsan ama umuuraha ictiqaadiga dheeraadka ka ah lagama qaadanayo yidhaah tafriiq bay geliyeen oo waciidkii looma sugaayo sida markaa xadiiska aaxaadku sheegaya macani waa laga tawaqufaya oo kale maaha waa la beeninaya maaha waa laga gaabsanaya inay jirto iyo inayna jirin waxay leeyihiin waciidka arrin aan ku ictiqaadinna ma hayno daliil aan ku nafyinina ma hayno saas aawadeed natawaqaf fi lwaciid waciidka waa ka tawaqufayna allahu aclam waciidku la kulmaayo lakiin waxaanu leenahay ficilku waa xaaraan marka labadii bay kala qaybiyeen waxay yidhahdeen arrinkan cilmiga la ictiqaadinaya waxay u baahan tahay daliil qaci ah walaa qaca daliil qacigana ma hayno saas aawadeed natawaqafa fi dalik waa ka tawaqufayna ruux caynkaa sameeya malcuunba miyaa la nacdalay ilahay ma wuxuu la kulmay ilahay u cadhaysan yahi la cadaabaya qofka markaas sameeyey oo cadaabka noocaya nocaas mutaysanaya kullu dalika waxay yidhahdeen natawaqaf fi dalik waa ka tawaqufayna laakiin wixii umuur camaliya waa daliishanaynaa waana ka qaadanayna waxaana ku kallifay laba shay inay is yidhaahdeen arrinka ictiqaadiga ahi ama cilmiga ahi wuxuu u baahan yahay daliil qaci ah kow iyo mid labaad inay is yidhaahdeen ashyaada qaarkood oo axaadiista aaxaadka ku soo aroortay waciiddana ay sheegtay ayaa waxa dhacday bacdu ala'imma ama bacdu culamaa'i salaf ama bacdu alculamaa almuctabariin ayaa khilaafay oo u qabay shaygaasi inuu bannaan yahay oo fatwoonaayay ama samaynaayey ama dadka u fatwooni mana odhan karra bay yidhaahdeen waciidkaasi imaam hebel buu marka waxa weeyaan yacni ku dhacayaa ma odhan karo taana wuu inoo keeni doonaa wuu ka jawaabi doonaa sheikhu marka labadaas sababood ayay markaa markaasaa u yidhahdeen inay u baahan tahay arrin qaci ah iyo in waxa weeye ishkaal uu kaga yimi culammada ijtihaadan masalada khilaaftay ama waciidkani aan ama soo gaadhin ama wax la mida asbaabihii culamadu u khilaafaysatay axaadiista qaarkood u khilaaftay qiraa'adka shaadka ah masaladii oo kale ku dareeriyeen oo waxay yidhaahdeen qiraa'adii shaadada ahayd waxay dheeraad ka tahay intii rasmiga musxafka ku yaallay dheeraad bay ka tahay hadday marka asaxdo sanad ahaan xukumka camaliga waa laga qaadanaya hadday xukum camaliga sheegayso laakiin qur'aannimo in loo ictiqaadiyo yada maya bay yidhahdeen waayo arrinkaas waa arrin cilmi ah waxay u baahan tahay qaci qur'aankuna tawaatur buu u baahan yahy qur'aannimo lama sugaayo biduuni tawaatur saasay yidhahdeen waayahay qiraa'adka markaa ka asaxay saxaabada qaarkood waxaa ka mida inuu waxa weeye markaa cabdullahi ibnu cabbaas uu akhrin jiray fii mawaasim alxaj aayaddii ku saabsanayd yacni inaa xajka tijaaro ku samaysaan dembi kuma qabtaan ziyaadadaas ku darayin xadiiskana wuxuu ku soo arooray bukhaarigu ku yimi walaysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum fii mawaasim alxaji ziyaadadaas ayuu akhrin jiray fii mawaasimi alxaji cabdullahi bin mascuud waxaa ka asaxay inuu akhrin jiray fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsad ma tudcimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxriru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam mutataabicaat buu ku dari jiray ziyaadada mutataabicaatin saddexda maalmood ee kafaarada dhaarta la la awoodi kari waayo kuwa ka horeeya tataabuc qaydka ah in saddexdaa maalmood lagu sifeeyey inay mutataabicaad yihiin ayuu cabdullahi ibnu sacuud akhrin jiray ma loogu camal falaya ma la odhanayaa lama kala farqin karo bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhahdeen waa ugu camal falaynaa saas aawoodee waxay ilaaba ilaa waa in tataabuc la sameeyaan qur'aannimadiina ma sugayaan inkastoo ay soo aroortay fasaqatat mutataabicaat taana culammada qaarkood ay u fasireen inay tahay waxa weye naskhi rasmiga laga nasakhay xagga tilaawada waayahay aduu amsile badan bay baabkaa leedahay muxaqiquna waxyaaluhu idinka tusaalaynaya oo sheekhu wuxu uhi raximah llah wadahaba alaksaruuna min alfuqahaa'i wahuwa qowlu caamati salaf waxay ku tageen badanka culammadu badankooda waxay ku tageen min alfuqahaa'i xaalay fuqaha yihiin waxay ku tageen wa huwa qowlu caamati salaf waana sida marka waxa weeye guud ahaan salafku ay odhanayeen ilaa ana hadihi alaxaadiida in axaadiistani xujatun fi jamiici maa tadamanathu min alcamali walwaciid axaadiistani inay xujo ku tahay oo loo daliishanaayo fii jamiici maa tadamanathu waxay koobsatay dhammaanteed min alcamali xaaluu camal yahay ka uu koobsatay waalwaciidi iyo xaaluu goodi yahay mid walba dhammaan waa loo daliishanaya waana loogu camal falaya fa inna asxaaba rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sababtuna waxay tahay saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam radia allahu can asaxaabati ajmaciin wataabiciina iyo taabiciintii bacdahum saxaabada ka dambeeyey maa zaaluu yuhbituuna bi hadihi alaxaadiisi alwaciida kama yuhbituuna bihi alcamal kamay bixinoo kamay zuulinayo way ahaan jireen yuhbituuna qaar suga bi hadihi alaxaadiisi axaadiistan ku suga alwaciida goodiga qaar ku suga ay ahaan jireen ciqaabka loogu goodinaya ciqaabka cid loogu goodiyey waa ku sugi jiren axaadiista axadka kamaa yuhbituuna biha alcamal siday camalka ugu sugayeen si la mida ayay waciidkana ugu sugayeen bimacnaa arrinka cilmiga iyo arrinka camaliga mid walba waa u daliishanayeen wa yusarixuuna biluxuuqi alwaciidi aladii fiiha lilfaacili fi ljumla waxayna caddayn jireen oo tasriixin jireen biluxuuqi alwaciidi waciidku inuu haleelaayo alladii waciidkaasoo fiiha lilcaamili axaadiista gudahooda ku sugan alladii fiiha lilfaacili alladii waciidkaasoo fiiha ay istaqara fiiha ku sugnaaday axaadiista gudahooda lilfaacili ka samaynayana u sugnaaday ee ficilkaa la yimaada fi ljumlati duuduub ahaan ugu sugnaaday bay tasriixin jireen ay odhan jireen qofka caynkaa sameeyaa ciqaabta caynkaasu la kulmaya ma ilaaqi jireen sida naska u ilaaqay wa hada muntashirun canhum fii axaadiisihim wa fataawiihim arrinkaasina waa ka faafsantao si fara badan bay uga faafsan tahay axaadiistooda iyo fataawahooda iyo aahaartooda ayaa si badan looga hayaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ruux karoo ka midana lama hayo wadalika lianna alwaciida taasi waxay ku dhacday sababta inay markaa waciidku min jumlati alaxkaam asharciya uu ka mid yahay axkaamta sharciga ah duuduubkooda inuu ku jiro ka mid yahay allatii axkaamtaa sharciga ahoo tahbutu biladilati aldaahirati taaratan ku sugnaanaysa adilada daahirka raajixa ah wa biladillati alqaciyati ukhraa marna ku sugnaanaysa adilada qaciga ku sugnaanaysa ukhraa ay taaratan ukhraa mar kalena ku sugnaanaysa adila qacia ah. marna adilada markaa daahira oo aan qaci ahayn ama xagga sugnaanshaha ama xagga dalaalada bay ku sugnaanaysaa marna adilo qaci ay ku sugnaanaysa fainahu laysa almatluubu alyaqiina ataama bilwaciid sababtuna wuxuu ahaaday fa ina sha'na arrinku laysa almatluubu waxaa la rabaa ma aha alyaqiina ataama yaqiinta dhammayska tiran maaha oo la yaqiinsanaayo bilwaciidi goodiga la yaqiinsanayo yaqiin dhammaystiran muraadku kaa maha bal ilmatluubu waxaa la rabaa ee sharci ahaan laynaga rabaa alictiqaadu aladii yadkhulu fiihi alyaqiinu wa dannu alghaalib waa ictiqaaduu soo gelaayo yaqiinta iyo danniga qaalibka labadaba soo gelayaan ilan markaad ictiqaadinayso ficilkan inuu xaaraan yahay laftiisa waa nooc ictiqaada ya saas aawadeed mas eh, kitaabkii aan shalay sheegaynay sheekh albaani markuu ka hadlaayo oo la doodaayo qolyaha yidhi caqaa'idda loo dariishan maayo oo acmaasha camaliga ah iyo axkaamta camaligaa loo daliishanaya axaadiista aaxaadka markuu la doodaayo wuxuu odhanayaa kala bixi maayaanba waayo xukun kastoo camali wuxuu koobsanayaa shatri ictiqaadiyana waa koobsanaya marka arrin la waajibiyo ama arrin la xaaraantinimeeyo ya ama arin la sunneeyo waxay koobsanaysaa ficilkan inuu markaa yahay mid waajiba ama mid xaaraana ama mid sunnaa wuxuu kaloo koobsanayaa in waxa weeye qofka caynkaas sameeyaa hadduu waajibka la yimaado niyatimtisaalu la yimaado inuu sawaab iyo ajar ku helayo waana arrin haybiya oo ictiqaad u baahan sunnaha markuu sameeyo inuu sawaab iyo ajar ku helaayo waana arrin haybi ah oo ictiqaad u baahan xaaraanta markuu sameeyo la yimaado inuu ciqaab u bandhigan yahay oo uu mutaysanayo ciqaab waana arrin haybi ah oo la ictiqaadinay marka xukun kasto camalihii shatri ictiqaadana waa koobsanayaan ya waayo sawaabkii ciqaabkii istixqaaqii ciqaabka la mutaysanaayey iyo sawaabkii ajarkii mid walba dee waa arrin haybi ah ruux markuu samaynayana wuxuu u samaynaya dee inuu rabbi ku raali geliyo sawaab iyo ajarna ku helo ciqaabka iyo cadaabkana kaga badbaado waayah marka bal ilmatluubu waxaa la rabaa ee sharcan laynaga rabaa hee alictiqaadu aladii yadkhulu fiihi alyaqiinu wa dannu alghaalib waa ictiqaadka uu soo gelaayo yaqiinta iyo danniga qaalibka labaduba soo gelayaan shayga la ictiqaadinaya marna wuxuu noqonaya ictiqaad jaazim ah marna wuxuu noqonaya ictiqaad danni qaaliba ku dhisan axkaamta camaligaa kan ku tacalluqaya dee ictiqaad iyo yaqiin ah lama shardinayo kii dhanniga qaalibkaa soo geliyay kama anna haada siduu markaa kaasi u yahay ictiqaadkaasi yaqiinta iyo dhanniga qaalibkiiba soo gelayaa walmatluubu ka la rabo uu yahay fi laxkaam alcilmiyi axkaamta cilmiga ah ee la ictiqaadinayo umurii la ictiqaadinayo laftooda dee ashyaada qaarkood baa tarjiix ku dhisan waayo bacdi baa la ysu khilaafay haddamaarta marka waxaa ku filan ashyaadaasoo kale daniga haalibka masalan eh, acmaasha aakhiro ma waxaa la miisaamayaa camalada laftooda mise waxaa la miisaamayaa waraaqaha ay ku qoran yihiin saxaa'if alacmaal mise waxaa la miisaamayaa ashkhaasta laftooda waa arrin ay salafku isku khilaafeen waana arrin cilmi ah waxay noqon kartaa min daqaa'iqi masaa'il ictiqaad yani waxa weye lama itlaaqaayo masaa'isha ictiqaadka la isku khilaafay la odhan maayo waayo waxaa loo qaadanaya usuusha ictiqaadka in la isku khilaafay laakiin masaa'il farciya iyadoo miisaankii la rumaynaayo miisaan inuu jiro la ictiqaadinayo oo camalladu markaa waxa miisaanka inay sabab u yihiin fudaydkooda iyo culayskoodaba la ictiqaadinayo ayaa la leeyahay waxa miisaanku ku dhacayaa ma waraaqahay ku qoran yihiinba mise waa daatada camallada ayaa jurmi loo yeelayaa iyo miisaan camalka laftiisii baa la saaraya camallada in muuqaal loo yeela waa jirtaa waatii laynoo sheegay qofka muuminkaa inuu camalkiisii wanaagsanaa u imanayo ana camaluk ya qofka gaalkaana in camalkiisi xumaa u imanaayo isagoo waxa weeye markaa qarmuunka ka soo bannafaya uu markaa yahay mid aad iyo aad u daran odhanaya maxaad ahayd dabeedna odhanaya miyaadi garanayn waxaan ahay camaluka sayi camalkaagii xumaa baana ya waata soo aroortay aakhiro markaa waxa suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan inay imanayaan iyagaa daruura mooddo haddama aragta waxaa imanaya waa qiraa'adiisii qiraa'adiisuna waa camalkiisi camalkiisii wey hmm. marka asalkii iyadoo la isla ogol yahay ayaa waxa weeye khilaafkii wuxuu ku dhacayaa ashkhaasta miyaa la miisaamayaa mise waraaqaha ay camalladu ku qoran yihiin baa la miisaamayaa mise camalka laftiisaa la miisaamaya alacmaal nafsu lacmaal aqwaal baa ku sugan saddex qolo walibana daliil bay daliishatay haddama aragta qolo marka waxa daliilla iima jirto qolo walba daliil baa daahir ku ah siday sheegayaan fatudacu sijillaatu fii kifa wa ilaaha ila allaahu fii kifa marka in waraaqihiiyo bitaaqadii la miisaamayo buu daahir ku yahay yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda shakhsiga in la miisaamayo daahir ku yahay labada markaa addin ama adimadiisa waxa weeye xooggooda saxaabada qaar markay arkeen ibn mascuud bay waxay ku qosleen dhuubnaantiis adimadiisu dhuudhuuban yihiin tacajub ay la yaabeen min diqati saaqay markaasaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaahay agtiisa waa kaga culusiyin labadaa addin buurta uxud marka shakhsiga in la miisaamayo buu daahir ku yahay kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan thaqiilataani fi lmiisaan subxaana allahi wa bixamdihi wa subxaana allahi alcaiim camalka laftiisa in la miisaamayo daahir ku yahay waana arrin maxay ah cilmi ah min adaqaa'iq marka culamada qaarkood waxay ku jamciyeen intaba miisaanku waa ku dhacaya kulli kulli lakina alictibaara huwa alacmaal waana sida markaa sheekh ibnu baaz wakhayruh ay doorteen ahaa laftooda dee waxaa dhici karta dani khaalib inuu soo galo ashyaada daqaa'iqda oo tarjiix bay ku dhisan tahay kanbaa raajixa marka la leeyahay dee muqaabil buu leeyahay marjuux ah qacigii markaa dee caalimka arjaxayo odhanaayo waxaa la miisaamaya waa camalada iyo maya waa waraaqaha iyo maya waa ashkhaasta laakiin ictibaarku waa camallada dee waxa uu sidaa ku maray danni haaliba walaa farqa bayna ictiqaadi alinsaani ana allaha xarama hada wa uma jeedo sheikhu umaraha usuul ictiqaadka ah min danni qaali bay ku filantahay qacan waxyaalahi usuul ictiqaadka waxaa la rabaa yaqiin baa la rabaa ruux hadduu yowmu alqiyaama in baxsi jiroo dadka la soo saarayo uu yidhahdo boqolkiiba sagaashan wuu jiraa laakiin muxtamil boqolkiiba toban inayn dhicin maadaa yakuun yakfur yakfur ya waa arrin la rabo oo yani ictiqaad jaazima la rabo marka masaa'isha noocan oo kale ah iyo laysagama qiyaas qaadan karo usul ictiqaadka waa laba shay oo kala duwan masaa'isha marka waxa qaarkood ay isku khilaafeen bacdu salaf oo la odhan karo waxa weye waa furuuc yacni la odhan karo ama daqaa'iq iyo masaa'isha marka waxa usuul ictiqaadkii dee waa kala duwan yihin waa kala duwan yihin umuuraha marka waxay usuul ictiqaadka waxaa la rabaa ictiqaad jaazima la rabaa laakiin ashyaada furuucda ictiqaadka ah qayd labaadna ay la socoto salafka ay isku khilaafeen bi hada alqayd ya lilikhtilaafi fiihi masaaqa nooc ijtihaadi u jiray ta noocaasa iyada waxaa ku filan danni haaliba danni haaliba ayaa ku filan walaa farqa bayna ictiqaadi alinsaani ana allaha xarama hada wa awcada faacilahu bilcuqubati almujmala farqi uma dhexeeyo bayna ictiqaadi alinsaan shakhsiga ictiqaadkiisa uu ictiqaadsan yahay ana allaha xarama hada in ilaahay kan xaaraantinimeeyey wa faacilahu uuna u goodiyey cidda samaysa bilcuquubati almujmala ciqaab markaa waxaa duuduuban ugu goodiyey wa ctiqaadihi iyo ictiqaadkiisa uu caqiidaynayo rumaynaayo ana allaha xaramahu inuu ilaahay xaaraantinimeeyey ficilkan wa awcadahu uuna ugu goodiyey calayhi ficilka markaa samaynta la samaynaayo bicuquubatin mucayana cuquubo gaar ah oo cayiman min xaysu ina kulla minhuma marka laga eego in mid walba labadooda ka midi ikhbaarun can illah ay tahay ka warran ilaahay laga warramaayo ibnu hishaam alansaari wuxuu ku dhaleeceeyey wuxuu ku ceebeeyey bacdu alfuqahaa inay yidhahdeen min xaysu anna yacni saasuu markaa ku ceebeeyey marka sida fiican waxa weeyaan bu uhi min xaysu ina min xaysu ina kulla minhuma ikhbaarun can illaah marka laga eego in mid walba labadooda ka mida ay tahay ka warran xagga ilaahay laga warramaayo fa kamaa jaaza alikhbaaru canhu bilawal siday u bannaan tahay ka warranka xagga ilaahay laga warramayo laga sheegaayo bil awali ka hore bimutlaqi daliil daliil itlaaqan lagaga sheegaayo daliilun lagaga sheegaayo fakadalika alikhbaaru canhu bihaani saasoo kale u ahaaday ka labaad sheegista laga sheegay bal low qaala qaa'ilun ka kaalay taase hadduu odhan lahaa mid yidhaahdaa alcamalu biha fi lwaciidi awkadu kaana saxiixan camalfalka loogu camalfalaayo waciidka ayaa ka adag camalfalka loogu camalfalaayo ficilka wuxuu noqon lahaa saxiix siday yidhahdeen cagsigeeda haddii la odhan lahaa waa uga dhowaan lahayd kulaha siday marka waxa weyan yani cagsigooda haddii la odhan lahaa sidan baaba marka waxan yani uga uga mudan waa uga mudnaan lahayd ayuu leeyahay sheikhu walihaada kaanuu yusahiluuna sidaas daraaddeed waxay ahaan jireen selafku qaar sahla fii asaaniidi axaadiisi atarghiibi waatarhiib axaadiista tarkiibka iyo tarhiibka ku saabsan asaaniiddooda way fudaydin jireenoo aad umay tadqiiqin jirin aad umay naqdin jirin way socodsiin jireen axaadiistu hadday ku saabsantahay baabka tarkiibka iyo tarhiibka walow asaaniiddu yana markaa waxa sixadooda mid la hubsaday oo qawiya yana ahaanbe maa laa yusahiluuna fi asaaniidi axaadiisi alaxkaam in aynay sahlin oo aynay fudaydin axaadiista axkaamta ku saabsan asaaniiddooda bay sahli jireen axaadiista tarkiibka iyo tarhiibka ku saabsan asaaniiddooda lianna ictiqaad alwaciidi yaxmilu nufuusa cala tarki waayo waciidka in la ictiqaadiyaa oo la rumeeyaa nafaha wuxuu ku xambaarayaa cala tarki tegis laga tago ficilka haddii shaygii markaa waciid la sheego le acqaabta noocaasu la kulmayaa qofka sameeyaa nafti aad bay uga cararaysa war cuquubadaas markaysa iska ilaali marka tarkii way ku xambaaraysa fain kaana dalika alwaciidu xaqan hadduu waciidkaasi haddaba dhab yahay kaana alinsaanu qad naja shakhsigu wuxuu noqonayaa mid badbaaday waayo ficilkii waa ka tegey oo waa ka dheeraaday baqasho uu waciidkaa ka baqanaya daraaddeed wain lam yakun ilwaciidu xaqan haddaanu waciidku dhab ahaan lahayna bal cuquubatu lficli akhafa ay ahaan lahayd ciqaabta ficilku mid markaa ka fudud min dalika alwaciidi waciidkaas lam yadura alinsaana ida taraka dalika alficla khata'uhu fi ictiqaadihi ziyaadatan cuquuba shakhsiga dhibi mayso idaa taraka dalika alficla markuu ka tago ficilkaas kaas ah khata'uhu gafkuu ku gafay fi ictiqaadihi caqiidayntu u rumeeyey ee uu rumaystay ziyaadata alcuquuba ciqaabtu inay dheeraad leedo intaa ka badan tahay inuu rumaystay oo sidaa ictiqaadiyey gefka uu taa ku gefay waxba yeeli mayso dhibaato u keeni mayso liannahu in ictiqada naqsa alcuquubati faqad yukhti'u ayda waayo hadduu markaa ictiqaadin lahaa oo rumayn lahaa ciqaabtu intaa inay ka yar tahay hadduu rumayn lahaana waa dhici kartaa markaa lafteeda inuu ku gefo ictiqaadkaas ayda noqoshaynu ku noqonay marka labada marba waa ka iman kartaa khata'u ciqaabtu inay intaa ka ziyaado tahay inuu rumeeyo inuu ku gefo waa dhici kartaa waana dhici kartaa inuu ku gefo ciqaabtu inay intaa ka yar tahay inuu ku gefo labada mid walba gefka waa ka iman karaa wakadalika in lam yactaqid fi tilka ziyaadati nafyan walaa isbaatan faqad yukhdiu aydaa saasoo kale haddaanu ictiqaadin ziyaadada ciqaabta haddaanu rumayn nafyan xagga diidmada xaalu nafyinaayo wa isbaatan iyo xaaluu sugayo midnaba haddaanu rumayn inay ciqaabtu intaa ka badan tahay waaba ka tawaqufan oo si ma jasmin oo si ma dooranba inay intaa ka badan tahay iyo inay ka yar tahay midnaba ma ictiqaadin waa ka tawaqufan kaa lafteeda waxa faqad yukhtiu aydan waa dhici karta inuu ku gefo noqoshaynu ku noqonay wa hada alkhata'u qad yuhawinu alficla cindahu gefka uu ku gefay ciqaabtu inay intaa ka yar tahay waxaa dhici karta inay u fudaydiso samaynta uu ficilka samaynaayo oo haddii waxa weeye uu is yidhaahdo niyow ciqaabtaasi xadkaa ma gaadhsiisna ama marka cuquubo mucayanaba aanu ka rumayn nafyan walaa isbaatan ya waxaa dhici karta markaa lafteeda in ficilkii u sahlanaado marka ciqaab la sheego ficilkii waa laga cararayaa si cuquubadaa looga baaqdo laakiin marka la ciqaab cuquubadaasi ma sugnaa ama lama hubo cuquubadaa waxaa dhici karta in ficilkii u sahlanaado uu sameeyo oo fa yaqacu fiihi oo ficilku dabeedna ku dhacaya fayastaxiqu yastaxiqu alcuquubata azaa'idata in kaanat saabitatan wuxuu mutaysanayaa ciqaabtii dheeraadka lahayd ee badnayd buu mutaysanayaa hadday ciqaabtaasi jirto ma sugan tahay aw yaquumu bihi ama waxaa ku qumaya sababu istixqaaqi daalik mutaysadka ciqaabtaa uu mutaysanaya sababteedii baa ku qumaysa faidan alkhata'u fi lictiqaadi cala taqdiirayn markaasba gefka lagu gefo ictiqaadka lagu gefo labada taqdiir mid walba oo si fasiro taqdiiri ictiqaadi alwaciidi wa taqdiiri cadamihi gofka lagu gefo ictiqaadka lagu gefo labada taqdiirba cala taqdiiri ictiqaadi alwaciidi wa cadami taqdiiri waciidka ictiqaadkiisa in la qadaro iyo in markaa inaanu jirin la qadaro labadaba in lagu gafaa sawaaun isku mid weeye oo shaygiiyo cuquubada dheeraadka aan lahayn haddaad u ictiqaadso cuquubada dheeraadka inuu leeyahay oo aad ku geftay iyo shaygiioo ciqaabta dheeraadka a leh oo aanad u ictiqaadin ciqaabtii dheeraadka lahayd inuu leeyahay aad sidaahdo waa ka yarta ciqaabtiisu intaa oo aad ku gefto labadii waa simantahay waxba ma kala duwana waa sawa wannajaatu min alcadaabi cala taqdiiri ictiqaadi alwaciidi aqrab badbaadista cadaabka laga badbaadayo calaa taqdiiri ictiqaadi alwaciidi waciidka cadaabkaa loogu goodiyey ictiqaadka la ictiqaadinayo qadaraaddeeda iyadoo lagu sugan yahay in cadaabkii laga badbaadaa aqraba waa ka dhowaansha badan tahay iyadaan la ictiqaadsanayn laga badbaado oo kan ictiqaadsan markaa waciidkaasi inuu jiro oo cadaabkaasi jiro oo ficilkaa cidda la timaada la cadaabaayo ayaa uga carar badan kan aan rumaysnayn sidaas ee sila ciqaabta noocaasi ka iman fayakuunu hada taqdiiru awlaa wuxuu noqonayaa taqdiirkani ictiqaadka la ictiqaadinayo waciidka ahi qadaraaddaasi awlaa mid ka habboonaansho badan inaan la ictiqaadin sheekhu wuxuu ka hadlayaa qowlka labaad ee culammada qaar ay mareen oo agsarka culammadu ay ku sugan yihiin oo nusuusta ku soo aroortay camallada qaarkood iyo axkaamta qaarkood ku soo aroortay waciiddana sheegtay ama arrin cilmiya iyo arrin camaliya labadaba koobsantay ama wax camalah oo la samaynaayo iyo wax cilmi ah oo la aqoonsanayo labadaba koobsatay in labadaba in laga qaato aksarka culammadu mareen jumhuurka fuqahadu saasay mareen caammatu salafna waa siday qabeen bale saxaabadii nebiga khilaaf lagama hayo waayo saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam ruux kale farqiyoo yidhi umuurta camaligaan u deliishanaynaa axaadiista aaxaadka ah laakiin umuurta cilmiga ama ictiqaadiga u qaadan mayno sidaa inay yidhaahdeen lagama hayo saxaabada tafriiqaa lagama hayo way dhacday bacdu saxaaba inay bacdu alaxaadiis ka shakiyeen ama tasabut u dooneen ama waxa weeye marka ay yidhahdeen cid kaloo kaala markhaati kacda la kaalay amaba marka waxa weeye ta'awulan ayba u inkireen xadiisyada qaarkood oo yidhahdeen sidaa nebiguma odhan ya taas waa shay ahar laakiin iyagoo xadiiskii sugaaya oo ku kalsoonaaday marka waxa weeye inuu sugan yahay oo thaabit yahay haddana inay yidhaahdeen wixii camala waa ka qaadanaynaa laakiin wixii ictiqaada maya lama hayo saas aawadeed tafriiqaas wuxuu noqonaya bidcatu min albidac bidco bidcooyinka ka mida ayuu noqonayaa bidca wax salafa aan lahayn daliilna aan ku lahayn laa min kitaab illah walaa min sunnati rasuulih sala allahu aleyh wasalam walaa min aahaari saxaaba marka kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaci saxaabada intuba ay khilaafsan yihiin tafriiqaa ay khilaafsan yihiin saxdu marka waxay tahay in axaadiistaasi hadday sugnaatay axad ba ha ahaatee xukunkay sheegaysoo dhan waa la wada qaadanayaa cilman wa camalan hadday tahay xagga cilmiga iyo ictiqaadka iyo hadday tahay xagga camalka jawaarixda laga samaynayo mid walba taxriimka keliya laga qaadan maayo waciidkana laga gaabsan maayo laga tawaqufi maayo ama marka waxa waciidka la odhan maayo waciidka aqbali mayno waxay noqonaysaa in waciidkana la qaato oo la ictiqaadiyo yacni camalkana la qaato labadiina markaa waxba ma kala hadhayaan saaad markaa daliil keliya aad markaa shatrina uga qaadan shatrina uga tegey qaybna uga qaadan qaybna uga tegey taxakum haddayna taas ayn muxuu yahay ya wa tafriiq maa anzala allahu bihi min sultaan tafriiqaan ilahay xujo u soo daliil aan u keenin ya wa taxakum wa taxakum mamquud wuxuu markaa tilmaamaya waciidka laftiisu waa dee xukum axkaamtii ka mid ah wuxuu sheegay saxaabadii iyo taabiciintii inay qaadan jireen axaadiistaas waciidka ay sheegayaanna sugi jireen siday ugu camal falayaan bay waciidkana u aqbali jireen camalka iyo waciidka mid walba waa aqbali jireen waxay tasriixin jireen oo sheegi jireen qofka ficilkaa sameeya waciidkaa inuu mutaysanaayo ama waciidkaasi markaa waxaan yani uu haleelaya filjumla filjumla muxuu yidhi mucayankii waa dhici karta dee inuu ka baaqdo waxyaalo waciidka dabaajiyaa jira mucayankii waxa dhici karta in waxa weeye xasanaad maaxiyo leeyahay oo xasanaadkaa lagaga baajiyo waxaa laga yaabaa masaa'ib in lagu salido masaa'ibkaa lagaga baajiyo waxaa laga yaabaa in loo shafeeco qaado shafeecadaasi anfacdo waxaa laga yaabaa ducada mu'miniintu inay anfacdo waxaa laga yaabaa inuu markaa istikfaar iyo toobo la yimaado waxaa laga yaabaa inuu lahabe u naxariisto ka badbaadiyo ya yani qof waxa uu inoo keeni doonaa yani waciidkii caamkaa ah ee cumuumka u soo arooray inaynay ka dhalanayn ruux walba inuu toos ugu dhaco iyadoo uu nebigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam ruuxa khamriga cabba ayaa haddana saxaabadii waxaa ka mid ahaa saxaabii khamriga cabbi jiray lacnadiina waa u diiday markii saxaabada qaarkood ay nacdaleen laa talcanhu fa inahu yuxibu allaha warasuulah ha nacdalin taasi waxa wey yani sida waxa weeye duubduub ahaan saas waa u dhacaysaa afraadda eh, ama mucayaniinta qaarkood ha ka baaqdaan mucayaniinta qaarkood ha ka baaqdaan wuxuu tilmaamayaa fataawahooda iyo aasaartooda muntashir ba arrinkaasi ku yaho ku fara badan yahay aad buu ugu soo arooray kuwoodii kalena ma inkirin saxaabadii kalena ma inkirin wuxuu kaloo tilmaamayaa waciidku waa xukum axkaamta sharciga ka mid a mar hadduu caynkaa yahayna adilo qadcigana waa ku sugnaadaa wakhtiyada qaarkood adilo daniyana waa ku sugnaadaa ruuxa yidhaha adilo danniga kuma sugnaanayana dee daliil baa laga rabaa walaa daliil walaa daliil daliil diidayana ma jiro wuxuu kaloo sheikhu tilmaamaya waxaa la rabaa waciidka ma aha yaqiin dhammaystiran oo ilaaba ilaa saa loo rumaynaayo ictiqaad jaazima inuu noqdaa oo yaqiin ah boqol boqol shardi maaha wuxuu noqon karaa mid yaqiini ah wuxuuna noqon karaa mid danni haaliba ku dhisan ya labada mid walba noqon karaa waxaa jirta masaa'il culamadu isku khilaafeen ma xaaraan ba mise xaaraan maa usuusiya adilana ku soo aroortay ya haddaba ma aragta marka culamada qowlka xaaraannimada qaatay dee waxay ku qaateen tarjiix in leeyinkanba arjax ku ah haddaba ma aragta dee arjaxaasay ku qaadanayaan maaha waciidkii qaci yaqiiniya inay ku sugayaan ila masaladaa marka hore qaci yaqiiniya aan ku sugnayna ikhtilaaf baa galay oo qatcinimaday ka baajiyey haddamaarta yani waxa weeye lacana rasul sala allahu alay slam almuxallila walmuxallala lahu yani waxa weeye waxaa ku so nas lacnad baanu sheegaya suwarkiisa qaarkood culamada qaarkood way ka bixiyeen eh, taxliilkii waxay yidhaha noocii taxliilka soo geli maayo oo haddaan shardiga lagu sheegin fii sulbi alcaqdi taxliil ma noqonayso walow maqsuudba ha ahaado in loo xalaalaynayo adamaarka marka caynkaa ay leeyihiin culamo kale waxay yidhahdeen maya hadday maqsuud tahay oo ninku u qasdo inuu gabadha u xalaalaynaayo muraad kale aanu ka lahayn waxay noqonaysaa taxliilka la diidaayo fuqaha doora sida kale yidhi adamaarka waxyaaluhu kale tusaalayn doona ay ka mid taan filaya kale nusuuso badan oo ku saabsan waa keenayaan taxriirka xadiiska ku saabsanna waa keeni doonaa insha allah marka waxa weeye calaa kulli xaal yaqiin jaazima oo qaci ah mid loo shardiyo waciidkii maaha marka umuurtii camaliga ahaa iyo umuurtii cilmiga ahaa mid walba waa soo gelaysaa yani in marka marna yaqiin uu noqonaayo marna waxa weeye danni haaliba noqonayo oo waciidadaasi hadda waa arrin cilmi ah haddana waxa weeye marka waa mid waxa weeye wakhtiyada qaarna yaqiin ku imanaya qaci ah marna ku imanaya danni qaaliba ku imanaya sheekhu wuxuu tilmaamaya arrin ku saabsan ictiqaadka la ictiqaadinayo ruuxu ictiqaadinayo arrinkani waa xaaraan iyo cidda samaysay ciqaab baa u sugnaanaysa mujmal ahaan iyo waa xaaraanoo cuquubada mucayanadee sidaasaa u sugnaanaysaa dee waa isku mida farqi ma kale leh waayo mid walba qayb ictiqaadaa soo gasha bilcuquuba almujmala muxuu uga jeedaa cuquubada mujmalkaa wuxuu u jeedaa adilada sharciga hadday ku soo aroorto shay la xaaraantinimaynayo walow ciqaab bayaan la sheeginbe masalo kale waxaa la yidhi ilahay baa xaaraantinimeeye saas ama rasuulkaa xaaraantinimeeyaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wax ciqaaba lama sheegin maxaa la garanayaa marba haddii taxriim ilaahay ama rasuulkiisu xaaraantinimeeyey la hayo haddii lagu dhaco cuquubo waa loo bandhigan yahay cuquubo mucayana ayaynay ahaanbe cuquubadii lama tafatirin oo laynooma fasilin oo laynoma odhan cuqaabta noocaya noocaasa laakiin waxaynu garanayaa duuduub ahaan xaaraan lagu dhacay oo badrheedh loola yimi nooc ciqaabi waa ka imanaysa haddaan ciqaabi ka imanayn dee xaaraan baa noqon maaya ya yani waxa weye markay sheegayaan culammadu waatay yidhaahdaan rasmi ahaan ay tacriifinayaan taxriimka waatay yidhaahdaan maa yuhaabu taarikuhu imtisaalan wayastaxiqu faaciluhu alciqaaba tacriifka rasmiga markaa la tacriifinaayo aan xaqiiqiga la tacriifinayo yacni xaaraan waxaa la yidhahdaa shayga la ajar siinaayo qofka u sameeye imtisaal uu amar qaadanayo oo niyo ilaahay dartiiya iyo amarkaa inuu fulinayo ula imanayo waa la sawaabinaya ajar buu ku heliyaa wayastaxiqu faaciluhu alciqaaba ka sameeyeyna uu mutaysanayo ciqaab walow ciqaabtaasi markaa haba ahaato midaan markaa hadda mufasal inoo ahayn oo nooceeda aynaan si mufasala u garanayn lakiin kolleyba cuquuba waa jirtaa sawaun kaanat mujmalatan aw muayana aw mucayana cindana innaga agteenna ama mujmalaha ka ahaato ilahay agtiisa marka waxa weyaan yani dembi kasta cuquubada lagu mutaysanayo rabbi waa og yahay way isaga ciqaabta ka sababiyey laakiin innaga nisbadeenna cuquubadaasi mujmalaha inoo ahaato ha iska duuduubnaato ama markaa mucayanaha inoo ahaato ha laynoo sheego nooca ay tahay bitacyiin saytoodaan noqotay marka cuquubo mujmali inay ku sugan tahay in la ictiqaadiya iyo cuquubo mucayani inay ku sugan tahay in la ictiqaadiyaa maxaa farqiga udhexeeya kolleyba ictiqaadkii cuquubadu meesha waa yaallaa taxriimkii in la qaatay ictiqaadkii cuquubadan marka waxaa lala yimi waa taalla waxay markaa iskaga mid ka yihiin in mid walba uu yahay eh, ka warran xagga ilaahay laga warramayo xagga ilahay waxaa laga warramayaa ficilkaa cidda samaysa ilahay waa ciqaabaya ficilkaa cidda samaysa ilahay waa ciqaabaya marka waa ikhbaar can illah marka sida ta hore ay u bannaanaatay in lagu warramaa daliil mutlaqa oo itlaaqay ama marka qaydin kan labaad in lagu warramaana waa bannaan tahay bal hadduu qof odhan lahaa buu sheikhu yidhi waciidka nusuusta aaxaadka axaadiista aaxaadka loogu camal falayo waciidka ayaa ka adag hadday yani markaa ayaa ka adag eh, in camalka keliya loogu camal falo waxay noqon lahayd mid saxiixa waayo waciidkii ficilkii buu ka eryayaa markaasuu sheikhu wuxuu tilmaamaya haddaba soo qaatay masale kaleoo culammadii salafku inay ahaan jireen axaadiista markaa ku saabsan xalaashii xaaraanta inay adkayn jireen axaadiista xalaashii xaaraanta ku saabsan way adkayn jireen ya raggay naqdin jireen asaaniidday baari jireen aad bay yani hubsan jireen inuu markaa saxiix yahay yahay haddii marka ay ku saabsan tahay fadaa'il acmaal tarkiib iyo tarhiib ay ku saabsan tahayna way sahli jireen axmed ibnu xambal wuxuu yidhi idaa ruwiina ama idaa rawayna labada mid walba loo dabdiyaa haddii naloo soo wariyo ama haddii aanu soo warino can rasul sala allahu alay wasalam fi alxalaali walxaraami walsunani walaxkaami tashadadna fi lasaaniid asaaniidda waa adkayn jiray oo aad baan u baari jiray u tafniidi jiray waida rawaynaa can inabiy sala allahu alay wasalam fi fadaa'il alacmaal wama laa yadacu xukman walaa yarfachu tasaahalna fi lasaaniid ya markaana waa fudaydin jiro waa sahli jiray cabdiraxmaan mahdi hadal kaloo la mida ayuu markaa yidhi marka ictiqaadka waciidka la ictiqaadiyaa nafaha wuxuu ku xambaarayaa tegis ficilka laga tagoo laga dheeraado marka hadduu waciidku dhab yahay dee qofkii wuxuu ka badbaadayaa dembigii ya ayuu ka badbaadaya waciidku hadduu intaa hadduu waciidku marka waxa aanu dhab ahayn oo xaq aanu ahayn ee intaa uu ka khafiif ahaan lahaa ou ka yaraan lahaana qofkii dhibaata uga iman mayso waxaad ictiqaadisay cuqubadu inay intaa ziyaado ka tahay mid lagu ciqaabaya maaha sababtuna waxay tahay ictiqaadka waciidka loo ictiqaadinayo ama inuu adag yahay ama intaa inuu khafiif ka yahay mar walba gefku waa ka iman karaa mar waxaa lagu gefi karaa ziyaadada mar waxaa lagu gefi karaa xagga markaa waxa weeye nuqsaanta in lays yidhahdo intaa waa ka yaryahay mar waxaa lagu gefi karaa tawaqufka laga tawaqufo oo aan markaa laba goyn oo laga gaabsado mid walba waa lagu khatai karaa mid walba khata waa ka iman karaa marka dee waxa weeye mid walba maadaamau khatau ka iman karo khata'an lagu gafaayo inaan marka waxa weeye khata'an lagu gafaayo waciidku inuu inta ka yar yahay ama tawaqufka lagu tawaquf ama tawaqufka laga tawaqufay lagu gafo waxay sahlaysaa ficilka in la yska sameeyo iyadoo ciqaabtii ay siyaado tahay haddii la ysaha way yar tahay amaba laga gaabsado laga tawaqufo aan laba jismin nafyan walaa isbaatan keebaa u dhow inuu markaa dembiga la yimaado mid u qaba dembigan ciqaab weyn inuu leeyahay iyo mid u qaba ciqaabtiisu inay yar tahay iyo mid u qaba cuquubo mucayano ah inaanu ogeyn u ogeynba dabada waxaa u dhow labada dambe ka hore ayaa dhici karta inuu aada uga fogaado iyadoo mid walba ay dhici karto inuu ku dhaco haddana ictiqaadka ficilka sahli kara inuu la yimaadaa waxa weeye waa markaan u ictiqaadin cuquubo ziyaada inuu leeyahy amaba marka waxaweye nooc cuquubadu markaa tacyiinanba uu ka gaabsado uu ka tawaqufo ya ou leeyahy anigu u garan maayo ciqaabtu intaa miyay gaadhsiinta misma gaadhsiin ya nafti waxaa laga yaabaa inay tidhaahdo war cuquubadii la sheegaya ma sugnee iska yara samee baa laga yaba inay tidhahdo kan kale laakiin waxa weye maadaama ciqaab ziyaadaa ah ka rumaysan yahay iyadoo uu ku dhici karo haddana kan waa uga fogiyey kollayba kan waa uga fogiyey marka waxaa dhici karta intay markaa khata'aas uu sida kale ku gafay ficilkii intay u sahasho oo uu ku dhaco ciqaabtii oo jirtaa marka waxa inu deed la kulmo ciqaabtii oo jirta inuu markaa u mutaystaa dhici karta uu ka baaqan karaa ciqaabtee ciqaabtii oo jirtaa inuu mutaystaa dhici karta ama sababtuu ku mutaysanaya la yimaado farqa u dhexeeya waa la ciqaabaya iyo ciqaabtii mutaysanaya dee ilaahay wuxu uhi wayafiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeye ilaahay wuxuu u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa marka kuu doono inuu u dhaafo u dhaafaa marka waxa weye waa istixqaaqaa waxaa soo gudagelaya in wakhtiyada qaarkood inay ku fulayn marka waa la ciqaabaya la odhan maaye waa mutaysanaya baa laodhanaya ama sababta ku mutaysanayaa meesha sugnaanaysa laodhanaya marka khataa ictiqaadka lagu gafo labada taqdiir mid walba waa isku mid khataas badbaadista marka laga badbaadayo cadaabkana ah, badbaadista cadaabka laga badbaadayo calaa taqdiiri ictiqaadi alwaciidi qadaraadda la qadaraayo waciidkii in la ictiqaadiyey walow haba lagu khata'ee aqrab isaga ka dhowaansha badan marka fayakuunu hada taqdiiru wlaa wuxuu noqonaya taqdiirkaasi mid ka awlaysan buu markaa noqonaya waayah sheikhu waxa uhi raximah llah wa bi daliili rajaxa caamat alculamaai daliil alxaadira cala daliil mubix daliilkaa dartii ayay arjixeen culammada guud ahaantooda ama dhammaantood addaliil alxaadira daliilka wax xaaraantinimaynaya ay arjaxeen cala daliil mubiix daliilka wax bannaynaya ay ka arjaxeen markay iscaaridaan oo culammadu waxaa jirta qaacida sharciya ay yidhaahdaan alxaadiru muqadamuun cala almubiix laba daliil baa iscaariday midna waa daliil bannaynaya oo shayga ibaaxaynaya midna waa daliil xaaraantinimaynaya waajibku marka hore waa maxay waa in la kulmiyo sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan saxiixan ah jamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiir naskun buu yihi jamcigaa waajiba jamciga hadduu suuro waayo waxaa la eegayaa xagga taariikhda naskhi hadduu suuragal yahay kii dambeeya waxaa laga dhigayaa naasikh kii horreeyeyna waxaa laga dhigayaa mansuukh haddii la garanayo taarikhda siday u kala horreeyeen waa marka la jamcin kari waayo jamci maqbuul ah taasna hadday suuro geli weydo waxaa lala imanayaa tarjiix in la kala arjaxo oo biraajix raajixa lagu camal camalfalayaa wa yutraku lmarjuux marjuuxana waa laga tegaya marka labadii lagu wada camal fali kari waayo raajixa in lagu camalfalaa dee waajibah inagii hore usoo sheegnay alcamalu biraajixi waajibun laa raajixun waayo de waa axsankii weeye aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana labada daliil raajixu axsankiibuu noqonayaa marjuuxuna xasankiibuu noqonayaa saasuu noqonaya marka culammadu waxay yidhaahdeen alxaadiru muqadamun cala almubiix ka xaaraantinimaynaya laga hormarinayaa ka bannaynaya sababtu maxay tahay kan bannaynaya wuxuu tilmaamayaa inaanu dembi lahayn arrinkani bannaan yahay de waxaana dhici karta inuu dembi leeyahay arrinkooda ila daliil kalea xaaraantinimaynaya marka inuu inuu mubaax ka tago si uu xaaraan uga badbaado iyo inuu xaaraan ku dhaco si uu mubaax ula yimaado ayuhumaa awlaa ya inuu mubaax ka tagaa sahlan saas aawoodee culamadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan tarku lmubaaxi ahwanu min istibaaxati almuxaram shay mubaaxa in laga tagaa waa ka sahlan tahay shay xaaraana in la bannaysto waayo mubaaxi qofku hadduu la iman waayo lama odhanaayo maxaad ula iman weydi marka horeba in la sameeyo inaan la samayn waa sinnayd labadaba bannaan in la sameeyana bannaan in laga tagana bannaan hadduu mubaax yahay laakiin xaaraannimadii dee haddii markaa lala yimaado xaaraantii baa lagu dhacay haddii dee waxa weye laga tagana xaaraantii baa laga badbaaday dee xaaraan ka badbaad mubaaxuu haba ku seegaa kaaga roon xaaraan ku dhac sidaasaa loo yidhi alxaadiru muqadamun calaa maada cala almubiix wa salaka min alfuqahaai dariiqat alixtiyaadi fi kasiiri min alaxkaam waxay mareen in badanoo fuqahada ka midi ah. dariiqat alixtiyaadi waddada ixtiyaadkay mareen iyo dadaalka in markaa la ilaaliyo wixii markaa dembi ku jiro in lagu dadaalo shayga waajibka aan laga tegin in lagu dadaalo xaaraanta layska ilaaliyo ixtiyaad in lala yimaado waa is-ilaalin dheeraad ah oo ziyaadah fii kaiirin min alaxkaam in badanoo axkaamta ka mida ah dariiqada ixtiyaadkay mareen binaa'an calaa haada dhisiday taa ku dhisayaan daraaddeed bay taa u mareen ixtiyaad ahaan ay saa u yeeliyeen wa ama alixtiyaadu fi lficli ficilka in ixtiyaad lagula yimaado miya oo ixtiyaad ahaan laysa yani markaa waxa weeye hadda wuxuu tilmaamayaa xaggii ictiqaadka qudheeda ixtiyaad in lagu sameeya waxa weeye way imanaysaa dariiqatulixtiyaad bay mareen xaggii ictiqaadka lafteeda iyagoo taa ku dhisaya shayga inaad u ictiqaadiso inuu waciid ku sugan yahay iyo in markaa waciidka aanad u ictiqaadin labada waxa axwada haddii labadiiba muxtamil noqdeen ay ku kala bixi weydeen dee waciidka inaad u ictiqaadiso baabulixtiyaad bay noqonaysaa soo gelaysa baabulixtiyaadkii ayay soo gelaysa waaya marka dariiqadaasay mareen oo ay yidhaahdeen waxa weeye ixtiyaadkii baa la qaadanaya ashyaada qaarkood baa dhici karta in la isku qabto marka waxa weye xaaraan ma yahay mise ma oo culamada qaar yidhahaan waa bannaanta culamada qaarna yidhahan waa xaraan ama culamada qaarkood yahaan waa waajib culamada qaarkoodna yahay waa sunne ya ixtiyaadku wakhtiyada qaar wuxuu keensanayaa dee in xukunka adag la qaato min baab alixtiyaad waa markay qofka u kala bixi weydo u kala caddaan weydo ada maaragta xaaraannimada iyo xaaraan la'aanta labada wax axwad ah in sidii xaaraan uula mucaamilo oo xaaraannimo markaa uu ka ictiqaadiyaa waa ka run tahay yacni ta kale waa markuu kala garan waayo haddii laakiin daliilku de si arjaxayo sida daliilkaa la raacay waciidkana waa saas leh wa ama alixtiyaatu fi lficli binaan calaa haada waxay markaa saa u mareen iyadoo kaa ku dhisayaan yani waxay ku dhisayaan alxaadiru muqadam cala almubix wa ama alixtiyaatu fi lficli ficilka in ixtiyaad lagula yimaado miya fakalmujmaci calaa xusnihi bayna alcuqalaa'i fi ljumla wuxuu ka dhigan yahay sidii wax laysku waafaqsan yahay wanaagga uu wanaagsan yahay laysku waafaqsan yahay dadka cuqalada dhexdooda laysku waafaqsan yahay cidda caqli leh oo duuduub ahaan ixtiyaad fi lficli waxaa laga tilmaamaya ka hore ixtiyaad ee xagga ictiqaadka ku saabsan buu ahaa laakiin kan wuxuu ku saabsan yahay ka hore waciidka in la ictiqaadiyo ama xaaraannimada la ictiqaadiyo ama wax la mida ama waajibnimada la ictiqaadiyo ixtiyaadku xaggaasu ku saabsana arrin cilmi ah ficilka keliya in ixtiyaad lagu sameeyo oo layska ilaaliyo markaa shaygan walow ictiqaadkiiba yaanu ixtiyaadkaa ku samaynayn waxay tahay mid laysla ogolaya isaga oo laysku waafaqsan yahay ama ka dhigan sidii wax laysku waafaqsan yahoo kale ka dhigan oo shabbahaya inuu wanaagsan yahay laisku waafaqsan yahay bayn alcuqalaa'i fi ljumla masalan arrin baa waxaa laisku qabtay ma mise xaaraan maaha kama ictiqaadin si mucayan ah baba ka tawaqufa laa taxriim baanu ictiqaadin walaa mubaaxnim aanu ictiqaadin labaduna uma kala cadaan laakiin camal ahaan muxuu sameeyaa si ay xaaraan tahay oo kale ayuu ka dheeraadaa hadda ma caqiidan inay xaaraan tahay ixtiyaadka muxuu kula yimi keliya fi lficli wuxuu ka dheeraanayaa isaga ilaalinaya kaannahu xaraam uu yahay oo kalu isaga ilaalinaya waa ixtiyaad fi lficli shay baa waxaa la isku qabtay ma waajib baa mise waa sunne ya uma kala caddaan si mucayanana ma arjixin inay mashruuc tahay waa og yahay laakiin si mucayana ma rumayn ma waajibba mise waa sunne laakiin wuxuu ugu dadaalaa ula yimaadaa kaannahu inuu waajib yahay laakiin mid waajibnimada rumeeyey maaha waa mutawaqif fi lmas'ala inuu mid jazmiyo mutawaqif uu ka yahay ixtiyaadkii bay soo gelaysa ixtiyaadkuna waa wanaagsan yahy waxay se culammadu yidhahdaan hadal cajiibay yidhahdaan oo culamo badan ay isticmaaleen oo ah ixtiyaadku hadduu ka hor imanayo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam sidii sunnada ku sugnayd uu ka hor imanaayo oo mukhaalafatu sunna qofka ku xambaaraayo faalixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad hadal qiimo badan ixtiyaadku markaa wuxuu noqonaya in ixtiyaadkaa laga tagaa ixtiyaadba ah ixtiyaadka in lala yimaada ixtiyaad maahee bimacnaa ixtiyaad la rabo maaha iyo dadaal la rabee ixtiyaadka saxdii wuxuu noqonayaa sunnada in la raaco oo ixtiyaadkaan laga tago faalixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad bilmisaal caalim culammadii hore ka mid ah oo madaahibta afarta ah madhab ka mida ayuu asxaab wujuuhooda ka mid yahay kibaarta raggooda ayuu ka mid yahay mase magacaabaya hadda ma odhanayo fulaan buu ahaa axad almadaahib alarbaca almatbuuca ayuu asxaab wujuuhooda waaweyn ka mid ahaa waxaa ishkaal gelisay dhegaha masaxaadda la masaxaya nio dheguhu ma wejigay ka mid yihiin madaxay ka mid yihiin ma wejigay ka mid yihiinoo lala maydhaa ma madaxay ka mid yihinoo lala masaxaa ma mustaqil bay yihinoo gaar baa lala masaxaa waxaa laga soo naqliyey caalimkaas dhegaha inuu sagaal goor markuu weysaysanayo saddex wejiguu la maydhi jira layidhi saddexna madaxuu la masixi jiray baa layidhi saddexna gaar buu masixi jiray baa layidhi waa sagaal goor saddex goor waa maydhayaa wejiguu la maydhayaa way ishkaal wuxuu kaga jiraa ma wejigay ka tirsan mise madaxay ka tirsan saddexna madaxu la masaxayaa madhabkiisu wuxuu qabaa madaxa in saddex goor la masaxayo saddex goorna gaar buu masixi jiray sagaalkaa goor buu dhegaha taaban jiray markuu weysanayo lakiin saa muxuu samaynayey min baabi maada min baab alixtiyaad baabulixtiyaad weeye lakiin ixtiyaadkaasi sunnadii mawaafaqaya mise sunnadii inuu khilaafay ku xambaaraya marka kaasi waa ka noqonayey faalixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad ixtiyaadku wuxuu noqonayaa in ixtiyaadka laga tago masaa-isha qaarkood markay culammadu yidhaahdaan oo ay u muuqato masaladaasi inay tahay waxa weeye zalle ay tahay in waxa weeye nukat laga dhigto oo yani waxa lagu qosqoslo oo majaalista fukaaha looga dhigto oo yani markaa ama dheelleel iyo wax la mida loola yimaado maaha noocaasi waxa wey arrin khalada ah wey haddii la sheegaayo waa in loo sheegaa libayaan shariica bis saas way noqota iyo waxa weye markaa dadkii in markaa loo caddaynayo sida saxda ya nukadka culamada qaarkood masaa'isha qaarkood ama zallaadka qaarkooda ka dhacay dadka qaar waxay u sheegayaan si caalimka qadarkiisa hoos ay ugu dhigaan ama iyagu si ay isu sarraysiiyaan si waxaweeye loo qaato markaysa markaa dee aqoon oo caalimkaa weyne garan waayey inuu isagu garta ya tan noocaas waa ariiqa xun weeye mid loo baahanyana maaha waxaa la rabaa in la kulansado oo lala yimaado culammada marka ixtiraamkooda iyo qadarintoodana in la ilaaliyo ya yani waxa weeye shareecada marka bayaankeedana in la caddeeyo ruuxuna tarafuc aanu isku samayn hebel baa simbirixday hebel baa simbirixday hebel baa simbirixday yani taas miduu markaa isku ammaanayo isku korraysinaya aanu noqon sheekhu waxa uhi raximah ullah faida kaana khawfuhu min alkhaطa'i binafyi ictiqaadi alwaciidi muqaabalan bikhawfihi min alkhaطa'i fii cadami hada alictiqaad yacni waxa weeye faida kaana markuu ahaaday khawfuhu min alkhaطa'i binafyi ictiqaadi alwaciid baqashadiisa uu ka baqanayo inuu ku gefo ictiqaadka inuu diiday waciidka uu ictiqaadinayo nafyiguu ku gefey muqaabalan mid laga hor keenay uu yahay bikhawfii baqashaduu ka baqanaayo min alkhaطأi fi cadami hada اlictiqaad yani inuu markaa ku gafay ictiqaadkaas in markaa la waaye haddii ta hore nafyiga ayna ku jiri lahayn oo la odhan lahaa biictiqaadi ilwaciidi waciidka inuu ictiqaadiye hadduu ku gafay dabeedna marka dambana uu laga hor keeno fii cadami hada alictiqaad ictiqaadkaasi inaanu jirin inuu ku gafo labadaa haddii la waa oo ta hore nafyigu siyaado yahay oo wuxuu ku gafay ay tahay waciidka inuu ictiqaadiyo baqashadu ka baqanaya hadday tahay mid laga horgeeyey baqashada uu ka baqanayo inuu ku gefo ictiqaadkaasi inaanu jirin oo waciidkii aanu ictiqaadin baqiya daliilu muujib macnuu waa waadix sida laakiin inoo dhigan lafteeda waxay noqonaysaa marka horena in la tilmaamaayo ictiqaadka inaanu jirin oo uu nafyinaayo ayuu ku gefay marka dambana fii cadami hada lictiqaad ay fii cadami nafyi hada lictiqaad fii cadami hada lictiqaad ictiqaadkan buu ku gafay ah markaa inuu waciidka nafyinayo ictiqaadka inuu waciidka nafyinaya ah haddaan waxbaba qadarin markuu leeyahy waciidkaasi ma jiro markuu leeyahay dee nooc ictiqaadaa jiro uu leeyahay nafyu ictiqaad ah marka uu ku gafo uu ka baqaayo inuu ku gafo fii cadami hada lictiqaad inaan marka waxa weeyaan ictiqaadka waciidku inaan u jirin ku saabsani ya nafyulictiqaadka ayuu markaa ictiqaadkaas ku gafey waciidkaasi inaan u jirin buu ku gafey yani waxa weeye eh, fii cadami hada lictiqaad ay fii cadami eh, fii cadami ictiqaadi nafyi lwaciid baa u dhacaya macnuhu waciidku inaan u jirin inuu ictiqaadiyo ayuu ku gafey macnuhu waadix ma isagoo isku yar ah. adigu sida kale waa waadix ta hore hadduu ziyaado yahay oo macnuu wuxuu u dhacaya waciidkaasi inaan u jirin ay biictiqaadi alwaciid oo nafyigaa ziyaado ah wuxuu ku gafeeyaa biictiqaadi alwaciidi waciidka inuu ictiqaadiyo ayuu ku gafeeyey waciidkii rumeeyey inuu xaasil yahay muqaabil markay u ahaatay baqashadu ka baqanaayo gefka uu ku gefo inaan ictiqaadkaasi jirin waa macno waadixa sida kale lafteeda waxaa lagu tawjiihinaya marka horena waxa weeye wuxuu ka baqayaa inuu ku gefo waciidkaasi inaanu jirin marka dambena wuxuu markaa ka baqayaa inuu ku gefo jiritaan la'aanta waciidkaasi aanu jirin yacni in la waayey buu ayuu ka baqaya inuu ku gefo marka waxay noqonaysaa laba nafyi baa meesha iskaga jirayo midna waxa weeye ictiqaadkan baa wuxuu u dhacayaa nafyu ictiqaadi alwaciid cadamna waa la socdaa marka kaanahu nafyu nafyi meesha uu yaallo marka kaannahu ay tahay yacnii waciidku inuu jiro xaasil yahay inuu ku gefo uu ka baqayo laakiin sidaas in lagu tawjiihiyo waxaa ka roon in la yidhaahdo nafyiga hore ayaa dheeraad ah macnuhuna markaa waadix buu noqonaya fa ida kaana khawfuhu markuu ahaado baqashadiisa uu ka baqayo min alkhata'i gefka uu ku gefo bictiqaadi lwaciidi oo nafyigu ziyaado yahay biictiqaadi alwaciidi maa qaandabacaadka waxa idiin qoraya ma jiraa sida kale waayahay biictiqaadi alwaciidi waciidka in la ictiqaadiyo inuu ku gefo baqashadu ka baqanayo waxba kama beddelaysaa nusqada sida ku qoran laakiin waxa weeye haddaad doontaan waxa a ku qoran kartaan yani markaa tambiih iyo wax lamida muqaabalan mid laga hor keenay hadduu yahay bikhawfi baqashadu ka baqanaayo min alkhata ku gefo fii cadami hada jirin inuu ku gafo baqashadu ka baqanaya laga hor keenay baqiya daliilu muujib waxaa soo harayo meesha ku sugnaanaya daliilkii waajibinayay liictiqaadihi inuu rumeeyo waajibinayey ayaa markaa meesha ku soo hadhaya iyo wanajaatu waxaa kaloo ku soo hadhaya nabadgelyadii alxaasilatu ka dhalanaysay fi ictiqaadihi sababta ictiqaadka ka dhalanaysay daliilayni laba daliil inay yihiin bay ku soo hadhayaan ama waxay soo harayaan daliilayna xaalay laba daliil yihiin labadaa daliil oo saalimayne ka nabad galay canilmucaaridi wax ka hor imanaya ka nabad galay macanaa wuxuu tilmaamaya yani labada mid walba khata waa ka iman kara waa kii hore ku yidhi waciidku isagoo xaasila in diidmadiisa lagu gefana waa dhici kartaa isagaan jirin in ictiqaadkiisa lagu gefana waa dhici kartaa dee labada mid walba haddii khataa ka iman karo labadii khataab markaa muqaabil bay isu yihiinoo way isgoosanayaane meesha maxaa soo hadhayaa khata'a khata'a u bila bilaa kama xoog badneen waxay markaa noqonaysaa daliilka keensanaya in la ictiqaadiyo iyo nabadgelyada ictiqaadkaa ka dhalanaysa iyo ka dheeraanshaha ka tartiibsamay dhalashada markaa yani markaa arrinka ka dhalanaya ka xasilay ayaa waxay noqonayaan laba daliil oo mucaaridba ka maran labadan khata in xaggan khata ka dhici karo iyo inu xaggan ka dhici karo tacaarada fatasaaqataa ka dhig way iscaarideenoo hadday la yidhahdo way isla dhaceen caqli ahaan maxaa soo hadhayaa dee daliilkii haddaba markaa in la daliishadaa soo hadhaysa ya meesha ra'yi waa ka baxda labada ra'yi si ra'y ahaan sidan baa dhici karta ra'y ahaan sidan baa dhici kartaa isugoo labada ra'yi way isgoosteene oo haddii markaa sidan ay dhici karto in lagu khatoo sida kalena waa dhici kartaa in lagu khatoo yacani mid walba khata waa ka iman karaa marka daliilkii waajibinayey in la ictiqaadiyo iyo nabadgelyadii ictiqaadkaa ka dhalanayay mucaarid markaa waa ka madhnaanayaan waxay noqonayaan laba daliil oo saalim ka ah mucaarid ayay markaa noqonayaan kollay markaa adigu inaha dambe insha allah waa ka salaanan doontaa hoogaa waxaa laga yaabaa min bacd alikhwa hadalkaas isku noqnoqonaya iyo usluubka uu sheikhu u doodaayo oo caali ah oo koreeyo inay waxaway ishkaal ku samayso laakiin insha allahu markau nusuusta iyo adilada iyo soo qaadanayo wagaa waa ka sahlananayaa marka waa in loo yaro fiirsadaa loona sabraa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk